alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu lmuslim waxaynu ku jirnay weliba adkaartii soo toositaanka wuxuu sheekhu yihi waxaa kaloo dhaya laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika la lahu lmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim rabi اغfir lii laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane ama laa ilaahun xaqun ilaah xaqi ma jiro ila allahu ilahay mooyaane ama laa ilaaha bixaqin ila xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu ilahay mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu wehel ilaahay uma sugnaanin lahu lmulk milkii ilaahay iyo lahaansho iyo maamulba ilaahay isaga ayuu sugnaaday walahu lxamdu mahad dhammaanteed isaga ayay u sugnaatay wahuwa calaa kuli shayin wax kastana qadiirun ilaahay mid kale weeye subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo xunaan ka hufanoo ka dheer walxamdu lilaahi mahad isagay u sugnaatay walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaana ma jiro ila allahu alla mooyane wallaahu akbar ilaahay baa weyn walaa xawla xeelad walaa quwata iyo quwo nooma ay sugnaanin ilaa billaah ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane iyo doonidiisa iyo waafajintiisa mooyaane aliya alcaliyi ee sarreeyey alcadiimi ee weynaa rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ayuu markaa qofku odhanaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo aimo kale ibnu maaja iyo ayaa la warinaya saxaabiga laga warinayaana waa cubaadata bnu saamit saxaabiga la yidhaahdo weeye waxaana rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi oo dikrigani uu ku soo baxay fadlina waa leeyahay waxaa nabigu salى الlaه alay slm man tacaara min aleyli qofka habeenkii soo baraaruga weliba waxaa la atacaarur waxa weeyaan alyaqdatu maca sawt haddii golale qof maruu soo baraarugo h isagoo le ayuu markaa soo kacaa u soo baraarugaa markaa qofka soo baraaruga isagoo waliba sidaana yani codka u leh ama yacni waxaa loo jeedaa dee intuu soo baraarugo adkaartan markaa ku dhawaaqay aan wax kala odrhanin ee dabeetana dikrigan yidhaahda ee sidaa yidhaahda waxaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi gufira lahu waa loo dembi dhaafayaa fain dacaa istujiiba lah haddii uu ilaahay baryana baryadiisa waa la aqbalayaa fain qaama fatawada'a uma salla qubila salaatu haddii uu istaago oo uu weysaysto oo uu tukadana salaadiisa waa la aqbalayaa bal hadda eeg walaalayaal fudaydka yacni ducadaa yar iyo xasuustaa ilaahay wax yar maaha hortu adkaartani ilaahay keliyeelkiisii ilaahay nasaahadiisii ilaahay mahadintiisii ilaahay weynayntiisii intaasoo dhan baa ku jirtaa markastood soo toosaba haddaad intaa tidhaahdo oo tidhaahda ilaahayo wii dembi dhaaf dembi dhaaf baad ku helaysaa haddii weliba aada sii dhaafisood ilaahay sii baridana ilaahay waa kaa aqbalayaa haddii aad salaad ku sii dartana salaadaadaasina waxay noqonaysaa mid maqbuul ah oo la aqbalo ilaahay hayna waafajo hayna karsiiyo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyane waa kelimatu tawxiid waxda waxaaluu kelidii yahay ilaahay uu keli yahay laa shariika lahu oo aanu wehlu sugnaanin waa adkayn waa kelidii wehel male ilaahay yacnii cid ilaahay ku lanmaan oo yacnii wax la leh oo hadday tahay xagga rububiyadiisa hadday tahay xagga weliya xagga asmaadiiya sifaadka mid ilaahay ka keliya weeye lahulmulk mulki iyo lahaansho isaga ayuu ilaahay u sugnaaday wax walba isaga ayaa lo makhluuqaadka innaga milkigeennu waa wax yaroo markaa sheegasho yaroo iska hoose weeye laakiin madlki iyo lahaansho xaqiiqiya ilaahay buu usugnaaday walahu lxamdu mahad oo dhamina isaga ayay u sugnaato fi lula walaakhira ahlu samaad iyo ahlulardo isaga ayay mahadinayaan subxaana allahi ilaahay baa nasahan bimacnaa unasi waa nasahayaa oo xumaan ayaan ka dheeraynaya oon ka hufayaa walxamdu lilaahi mahadina ilaahay bay u sugnaatay walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ila allahu ilahay mooyne wallahu akbar ilaahay isaga ayaa wey walaa xawla xeelad qof u sugnaatay oo uu nafci iyo waxtar uu ku soo jiidan karo walaa quwata ama quwadu markaa nafci kusoo jie ama dur iyo dhibaato iskaga difaaci karaa ma jirto ilaa billah ilaa biiraadatihi wa tawfiiqihi wa ixsaanihi wa karamihi wajuudihi ilaahay oo doona oo waafajiya oo u samafala oo ugu deeqa mooyaane yacni waxaad qaban karto ilaahay oo markaa ku karsiiya oo isagu ku ogolaada oo ku waafajiya mooye ma jirto ilaa billaahi ilaahay markaa dee oo ku karsiiya oo ku idmo oo ku ogolaada mooye allihii alcaliyi ee sarreeyey ee khalqigiisa ka sarreeyey ee ka soocnaa ee dhowrayey marka culuwu daad baa ilaahay leeyahy sarrayn daatuu leeyahy culuwu sifaad buu leeyay sifooyinkiisaa sarreeya culuwu lqadri buu la yeelhay qadarkiisa ayaa sarreeya alcadiimi ee weynaa rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf kaasina waa mid waxaan kaloo leeyahay alxamdu lilahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii alihii caafaanii fii jasadii jirkaygii ii caafiyey balaayooyinkii markaa iga difaacay waradda calaya ruuxii ruuxdaydina ii soo celiyey wa adina lii iila qadarey ii fudeeye ii sahlay bidikrihi xuskiisa dikrigan ama ducadan saxaabiga warinaya waa abu hurayre imaamka soo saarayna waa imaamu tirmidi xadiidkuna waa xadiid saxiixa aymo fara badan oo kale xadiidka la warisay laakiin mid maynu ku gaabsanaynaayo waxba mar hadduu xadiidku saxiix yahay waxba iskuu sii hawli mayno xadiid inaynu sheegna aimada kale la warisay xadiidkan waxa isaguna uu ku yimi rasuulkeena moxamed salى اllahu alayhi waslm ayaa wuxu uhi ida stayqada axadukum midkiin markuu soo baraarugo falyaqul hada dikr dikrigan ha yidhaahdo oo ilaahay ha ku xuso alxamdu mahad lilaahi ilahay bay maxaad ugu mahadnaqaysaa alladii caafaanii fii jasadii ilaaha jirkayga ii caafiyey jirka waxa weeye ilaahay baa markaa xanuuno iyo balaayo o dhan kaa difaacay mar alliyaaliyo markaad seexato dee bakhtiga halkaa geylaansan ee yaalla ayaa tahay meel kasta ayaa ku furan balaayo oo dhan baa ku dul maraysa yacni balaayooyinkaa dawaariqu leyli habeenkii soconaya hawaamta iyo bahalihii dhegta hadday wax yari kaa gasho qulaanjo yari hadday dhegtaa kaa gasho yacni baxarkaaga ayaa kacaya adduunyadaasiba qiimo kula yeelan mayso jiif iyo joogba waa diidaysaan ilaah baa kuu ilaalinaya oo malaa'ig baa kuu ilaalinaysa oo dhegaha oo sanka oo meel walba ku furan ilaahay markaa jidhka iyo caafiye waradda calaya ruuxii ruuxdaydana ii soo celiyey ruuxda halkan waxaa laga wadaa ruuxul yaqda ruuxdii soo jeedidda oo dee ilaahay baa markaa wuxuu qadaray qofku markaa uu seexdo in dee ruuxdii markaa soo jeedku ay ka tagto nafdi waa ku jirtaa oo nafdi weyneed waa ku jirtaa markaa dabeeta uu soo toosana dee ruuxdaa soo jeedka ayaa ilaahay u soo celinaya radda calaya ruuxi ii soo celiyey wa adina lii bidikrihi dikrigiisa iyo xuskiisana ii ogolaaday ee ii fududeeyey waxaa markaa kale oo wakriyaya ina fii khalqi الsamaawaati walardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab ilaa dee suuradda dhammaadkeeda ya ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquu llaha lacalakum tuflixuun waynu akrin doonaa aayaadka waynu macnayn doonaa ee sida ay ku soo baxday amaba ay ku timi waxaa warinaya horta imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan warinaya waxaana ah, laga warinaya cabdillaahi bnu cabaas cabdilaahi ibnu cabaas habeen habeenada ka mida ah, ayuu wuxuu bariyey maymuuna zawji nabiy sala allahu alay slm habaryartii ahayd ayuu markaa gurigeeda baryey nabiguna sala allahu alayhi wasalam habeenka ayada ayuu u hoyday nabigu markii uu seexday waxau yihi wuxuu soo baraarugay habeenkii markuu kala badhnay ama in yar ka hor ama in yar kadib dabeetana wejiga ayuu markaa hurdadii gacantiisa kaga masaxay aayaadkan suuratu ali cimraan ugu dambeeya ayuu dabeetana akhriyey kadib markaa qarbad ama siraal halkaa sunaabuu kacayoo waa weysaystay weyse wanaagsan ayuu weysaystay kadibna waa istaagay oo waa tukaday oo laba ragcadood iyo laba ragcadood iyo laba ragcadood iyo laba ragcadood iyo laba ragcadood iyo laba ragcadood laba iyo toban ragcadood ayuu tukaday kadibna waa witriyey oo witrigiiba haddana raaciyey kadibna waa yar jiibsaday ilaa mu-adinkii markaasuu u yimi markaasuu laba ragcadood oo khafiifa oo kuwii markaa salaadda subax ka horreeyey ayuu haddana tukaday kadibna waa baxay oo salaadii subax ayuu sidaa ugu baxay marka waa dikri ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam oo weliba xilligaa markaa salaatuleylka oo qofku u soo kaco uu akrinayo weyn haddaynu aayaadka markaa macnaynana waxa weeye inna fii khalqi الsamaawaati wاlard ilaahay wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulka abuurkooda sidaa ilaahay u abuuray samaawaadka inaga sarreeya sidaa ilaahay u ballaadhiyey sidaa ilaahay u taagay wax tiira aan lahayn wax dildilaaca aan lahayn wax yacnii waynagaa arkayno oo wax yaraynu dhisno dee sanad markuu jaamaciyo rinjigaa ka daadanaya ee aan rinji ka daadanaynin ee siduu ilaahay ku abuuray ah waxa ilaahay marka cadceed iyo dayax iyo xidigo wuxuu dhexdeeda geliyey walardi iyo dhulka abuurkiisa sida ilaahay u ballaadhiyey sida ilaahay u fidiyey sida markaa wuxuu ku dul abuuray abuurkooda wakhtilaafi illeyli waannahaari iskhilaafka iyo isweydaarka habeenka iyo maalinta uu maanta waan baarin wuu bixiyo habeen baa iman haddana maalin baa ka dambayn kanaa yaraan kanaa markaa badnaan iskhilaafka iyo isweydaarkaa la aayaatin aayaad iyo calaamooyin waaweyn oo tusinaya ilaahay awooddiisa ilaahay maamulkiisa uu kownkan markaas maamulaya iyo kelinimadiisa ayaa ugu sugan liuli albaab dadka caqliyaal kale kuwa aan caqliyaal kalahayn waxba ku qaadan maayaan waa kuwa iska soconaya laakiin dadka caqliga dhabtaa leh ee caqligooda markaa ka faa'iideynaya kuwaas ayay aayaad waaweyn ilaahay markaa awooddiisa iyo kelnimadiisa iyo maamulkiisa ay u daliishadaan ay ugu sugan tahay aladiina kuwaaso waad ka sifayn ama aladiina kuwa ayay ugu sugan tahay waad ka bedelan yadkuruuna allaha ilaahay xusaya qiyaaman iyagoo taagan qiyaaman istaag bay ku xusi wuquudan fadhi ayay ku xusi wa calaa junubi ayagoo dhinacyadooda ku sugan aladiina yadkuruun allaha ilahay xusaya qiyaaman qaayimiina xaal iyagoo taagan wa qucuudan qaacidiina xaal ayagoo fadhiya wa calaa junubihim xaalay dhinacyadooda ku sugan yihiin xaalad kastay ku sugayn ilaahay bay xusayaan ila ilaahay xuskiisii waa ka qalbiga ka xusaysa oo carabka ka xusaysaa oo wax kaa hor istaagayaa ma jiro waxaa soo galaysa salaadii oo nebigu sala allahu calay wasalm salli qaayiman haddaad karayso istaag ku tuko haddaad kari weydo fadhi ku tuko haddaad kari weydo adoo dhinacaaga u jiifa tuko kuwaa markaa ilaahay saa u xusaya ayay ugu sugantay aayaadkaasi waxqaadashadaasi kuwa markaa ilaahay xusaya wayatafakaruuna ka fikiraya fi khalqi wal waalardi samaawaadka dhulka abuurkooda ayay iskala socdaane waxaa ilaahay abuuray ee samaawadka iyo dhulka abuurkaasay markaa ka fikirayaan markaasay markaa ilaahay awooddiisii iyo ilaahay markaa kerinimadiisii iyo markaa maamulkiisa la yaab kale kownkan ayay u deliishanayaan dabeedna yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigo maa khalaqta hada rabbanaa maa khalaqta hada ya yaquuluuna baa usoo qadara yaquuluuna waxay odhanayaan markay sidaa u eegaan ay fikiraan markaa cajaa'ibka kownka ila waa kitaab la eegayo iyo mid la akhrinayo koonku waa kitaab la eegayo waxau leeyahan rabbana argo maa khalaqta haadaakan aan arkayna khalqigan ee cirka iyo dhulka iyo badaha iyo webiyada iyo buuraha iyo waxaa ku dhex jira rabbi ow maad abuurin baatilan ciyaar xaalu yahay yacnii shay ciyaaraho markaa dheeldheer aad isaga abuurtay maaha waa wax tusinaya awooddaada iyo maamulkaaga kelinimada subxaanaka ilaahuna sahnaan baa kuu sugnaatay faqina cadaab annaar ilaahayow naga dheeree naarta ilaahayow naga dheeree oo bimacnaa khayrkana waafaji yacnii wixii sharana naga na naga dheeree ila taasaa markaa naar lagaga badbaadayay rabbanaa rabbiga waray inaka adigu man tudkili naara naarta ciddaad geliso faqad akhsayta waad yahaanaysay oo waa dulaysay ciddii aad naar gelisa ee naarda iyadu yacnii intay waddadii naarta iyo camarkii naarta ay samayso aada naar geliso faqad akhzaytahu waad hoojisay weliba waaridaad u gelisay gaaladaa wamaa lidaalimiina daalimiinta ah, markaa nafdooda dulmiyey ee gaalada ah ee dulmiyey markaa xaqii ilaahay cidaanu lahayn siiyey uma sugnaanin min ansaari ay ansaarun cid u hiilisa oo ilaahay cadaabkiisa ka mancida uma sugnaanin rabbanaa rabbigow innanaa anagu samicnaa waxaan maqalay munaadiyan dhawaaqay yunaadii dhawaaqi dhawaaqa dhawaaqaya mid dhawaaqaya dhawaaqi ayaan maqalay oo dadka ugu dhawaaqaya liliimaani ila liimaani rumayn ilaahay in la rumeeyo waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ama waa qur-aanka ile qur-aankii baa markaa markuu lainoo soo dejiyey inuu dhex yaalla wuu inoo baaqayaa ee waxaa markaa uu ka hadlayo wuxuu inoogu baaqayo weye samicnaa munaadina rabbana inanaa samicnaa munaadiyan yulaadi liliimaani dadka ugu yeedhayo iimaanka iyo rumaynta dabeetana fa aamanaa an aaminuu ugu yeedhaya bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya ugu yeedhaya fa aamanaa waa rumaynay markiiba se markiiba annagu xaggaa iyo xaggaa toona maanaan eegine waa rumaynay rabbanaa fakfir lanaa ilaahayow noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkayaga ilaahu noo dhaaf wakafir canaa ilaahayow naga qariyoo naga asturoo naga dabadi sayi'aatinaa sayi-aadkayaga iyo dembiyaalkayaga ilaahayow naga qari noo dhaaf oo naga qari ilaa haddii inta lagu tuso labdeeda haddana laga qariyo waa dhib addoommada ilaahay markaa qaar dee dunuubtoodii laga dhaafayo bikeyri xisaabin lagu gelinayo qaar baa la tusayaa dabeetana intuu ilaahay tusa uu ka dhaafaya ilaahayow markaa dembiyaalka noo dhaaf oo naga qari watawafana ilaahayow noofso maca alabraari dadka wanaagsan ee baariyiinta ee shareecada markaa haysa qowlan wa ficlan waictiqaadan rumaysan yacni ah, ku qowlaya ee ku camalfalaya kuwaa ilaahaw nala oofso oo nala dil bimacnaa kuwaa ilaahayow naga midig dee goormaad ka mid noqon kartaa dee markaad waxoodii aada shareecada iyo diinta ku dhaqanto ayaad markaa ka mid noqonaysaayo ilaahay markaa uu kula oofsanaya halkoodii uu ku marinaya ilaahayow nagu sugweeye oo nagu dil watawafana maca alabraar dadkaa wanaagsana shareecada ku dhaqmay rabbanaa rabbigo aatinaa waxaadna siisaa maa wacadtanaa kii aada noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada carabadeeda wixii aada noogu yaboohday ilaahayow nasii ee ahaa markaa nasri iyo markaa taayiid iyo aydaad iyo tamkiin dhulka aada markaana makamiso iyo markaa naxariis aada noo naxariisato ilaahayow kaana nasiih kaas ayaad noo ballan qaadeen walaa tuhsinaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana ilaahayu hana hoojinin oo hana ciqaabin oo cadaab hana gelinin ilaa aayadda hore waxay ahayd qofkaad naar gelisa faaqdaqsaytow ilaahu hana hoojinin oo maalinta qiyaama hana dulaynin innaka laa tukhlifu lmicaad adigu ma baajisid oo markaa kama baxdid wixii markaa wacdi iyo ballanqaad adugu aada samayseen ay intaasoo ducaa iyo intaasoo ammaana markaas ay soo yidhaahdeen fastajaaba lahum rabbuhum faajaaba lahum rabbuhum rabbigood waa ka ajiibay ducadoodii annii biannii anugu buuhi laa adi laa udiicu camala caamilin ma hallaynayo camala caamilin mid shaqeeyey camalkii ma hallaynayo oo minkum idinkaydi ka mid a ah min dakarin kaasoo laba oo unthaa dhadiga ma halaynayo camalkiisa bacduukum barkiin min bacdin bar buu ka ahaaday yacnii labkiina iyo dhadigiinu yacnii labkii dhadig baa dhalay dhadigiina lab ayaa dhalo idinka ayaa isdhalay idinka ayaa markaa is ah markaa mid aan camalkiisa halaynayo iyo mid aan uga burinayo ka kale midnaba ma jirtee xagga abaalmarinta iyo inaanan markaa idinka halaynaynin waa u siman tihiin waxay mufasiriintu soo qaataan in umu salama ay markaa hadal ay weydiisay oo ay ti yaa rasuullahi ma maqlayo dee dumarkii oo hijrada iyo markaa wax lagu sheegayo maan maqalo markaasaa aayaadkan ilaahay markaa uu soo dejiyey ou leeyahay camal markaa ka sameeyey ee idinka mida labya dhadig midkuu yahayba yacni camalkiisa ma hadlaynayo barkiina barka kale u ka ahaaday inta badanna qur-aanku dee ragga ayuu xusaa wixii dee ay u kala leeyihiinee diintu ay tilmaantay mooyaane dee waanay wadaagayaan waxaa faraha badan ee markaa la farayo iminka jihaadkao kale dee ragga ayaa la faraya salaada jamaacadoo kale raggaa la faraya waxaa laga fudaydiyey shareecadu ay ka fudaydisay mule waa layaaliy waxaa khitaab iyo u sharcigu leeyahay dee labkiiyo dhadgiiba waa ku wada dhacaya haddii xataa ragga markaa la xusana dee dumarkiina way la wadaagaan weyo faladiina kuwa baa ilaah haajar haajaruu hijrooday ee xilligaa hore dee intay maka ka hijroodeen madiine markaa tegey kuwa markaa dee meeshii balaaddii markaa gaalada iyo dhulkii diintooda ay markaa ku gudan kari waan ka hijrooday ee dhulkii islaamka tegey maanta dee waxaa loo hijroonayaa dhulkii gaalada dhulkii islaamkana waa laga hijroonayaa waa mashaakilaadka dee dhacay bay ka mid tahay waxaana keenay ayagu markaa adduunyadoodiiba yar oo madax wanaagsan ayay heleen caalamulislaamina madaxdii baa ka xumaato cuquuba iyo musiibo ku noqotay cid ka dhul wanaagsan maanta caalamulislaami dhulkay haysaan iyo nimcada iyo barwaaqaday haysaan ma jirto haddana waa taa laga qaxayee la wada burburiye madaxdaa xunbaa ayaa keentay madaxxumadaa keentay dhulalkan aan noloshuba ay ku adag tahay ee gebigeedaba wada barafka een cadceedjirin ee wada qabowga waxa maanta barwaaqada ka dhiga ee loogu qaxayaa dee waxa weeye madaxdoodii ayaa wanaagsanaatay oo cadaalad dhexdooda ka samaysay waxaana la yidhahdaa adduwalu tabqa maca alkufri laa maca dulmi dowladuhu way jiraan oo way waaraan gaalnimo la jirkeed hadday dhexdooda cadaaladii wanaag isu sameeyaan laa maca dulmi laakiin dowladdu islaamba ha sheeganaysa hadday dulmi wado ma jirayso maxaa ciraaq iyo badroolkeedii baabiiyey maxaa libiya baabiyey maxaa syriya baabiyey maxaa kuwa kale imika sii wada duminaya ayagoo badroolkiiyo nimcadii ugu weyneed haysa dee dulmi markay mid walba caylad yari yeelatay caylad yari markay yeelatay ummadda intii kalena cunaa qabatay ayaa markaa dee ummaddiina say cunaa wahayay bay markii daba rafatay firig firig firig bay yidhahdeen dabeedna yoirigtina waxay keentay markaa in wax waliba burburaan ayay keentay ilaahay markaa dalalka haynoo hagaajiyo madaxda haynoo hagaajiyo fudayr ibnu ciyaad baan filayaa inuu ahaa nin salafkii ka mida baa wuxuu hi haddii hal duco oo mustajaabo abaad leedahay la yidhah hal duco oo lagaa aqbalaya baad leedahay haddii la yidhaahdo ninkaa madaxda baan ugu ducayn lahaa buuri waayo qofkaa meesha u madaxay hadduu haago ummadoo dhan waa wada hagaagaysaa wuxuba waa wada hagaagayaan hadduu xumaadana waa wada xumaanaya hadduu qofkaasi madaxda allah inoo gaajiyo diinta usoo jeeso oo dadka markaa diinta iyo markaa wanaagga oo musuqa ula diro ummadda way wada toosaysaa wada hagaagaysaa hadduu markaa u heesana way wada heesi barnad waa tayngooda kililka shanaad waa loo dhaanteeyen way wada dhaanteeyenu dabeedna marka aladii faladiina haajaruu kuwa hijrooday wa ukhrijuu min diyaarihim daarahoodii laga saaray wa uuduu la dhibay fii sabiili aniga diintayda wa qaataluu dagaalamay wa qutiluu la laayey lowkafiranna canhum waan ka dhaafi oo waan ka dhaafi baynay sayi-aatihim dembiyaalkooda walaa udkhilanahum waxaan gelin doonaa n gelin doona jannaatin janooyin tajri ay dureeri min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaashi webiyaashi yani kii khamriga ahaa kii caanaha ahaa kii biyaha kii malabka ah halkaas ayaan gelinayaa ilahay dadka hijrooday ee dhulkoodii ka tegey ee diintoodii la cararay ee daarahoodii iyo dhulkay yaqaaneen iyo wixii isugu qoofallaa ka baxay ee aniga diintayda iyo jidkayga lagu dilay lagu dhibay ee dagaalama gaalada la dagaalay ee la laayey lawkafiranna canhum sayati waa ka dhaafi doona walow dkilanahum jannaati maan gelin doona tajrii min taxti alanhaar hawaaban abaalmarin weeye min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay wallaahu ilaahayna cindahu agteeda xusnu hawaabi abaalmarin wanaagsan ba ahaatay oo ciddii markaa wanaaggaas haysa waxaan ili arag oon dheegi maqal walaa khatara calaa qalbi bashar bashar iyo bini aadmina aan markaa qalbigiisa ku soo dhicin ayaa ilaahay u diyaariyey waxaa kaloo ilaahay yidhi laa yagurannaka yuu ku dagin nebi maxamedow ama qobyahow taqalub aladiina kafaruu kuwa gaaloobay isrogrogooda fi lbilaadi ay isku rugrugayaan mataacun qaliilun huwa mataacun qaliilun waa alaab yar oo ay ku raaxaysan suma mawahum xeradoodu jahannamo weeye wabi'sa almihaad mihaad iyo markaa gogolna iyada ayaa u baasle waxaa muslimiinta oo iska faaqa iyo dhibaato iskaga sugnaa ayaa waxay yidhahdeen acdaadii ilaahay ee aan dagaalamayna dee khayrka iyo markaa barwaaqada aanu ku jirno ay ku jiraan waa arkaynaa dee annagiina dhibta iyo rafaadkaasaana haysa annaga oo dee mu'miniin oo ilaahay rumaynay markaasaa ilaahay wuxuu ayaadka wuxuu ku leeyay laa yaquranaka yay ku dayin taqalubu aladiina kafaruu kuwa gaaloobay gadgadoonkooda iyo tasarufkooda fil bilaadi ay ku tasarufayaan ee ay soconayaan ee ay ganacsanayaan ee ay wax dhalaalinayaan ee ay markaa dee weliba xilliga meelahanunbay iska joogeen ay kuleeyihin markaa dee waxaan ilaa markaa dayaxa ayaan gaadhnay iyo markaa mariiq baan gaadhnay ay leeyihiin gagadoonkooda markaa cir iyo dhul iyo markaa dhulkan dhexdiisa ay warwareegayaan yay ku dagino ha ku degsoon nebi maxamed iyo qof walowba mataacun qaliil baa ilaahay waxa ay haysaa waa mataac iyo alaab yaro in yar adduunyada ku raaxaysanayaan iska dhammaanaya uma ma'waahum xeradooduna jahanamo weeye wabisa lmihaad mihaad mihaad iyo gogol iyo furaashan ayada ayaa u baasaba ilahay leeyihi taa labdeedu maanta dhulka markaa loo hijroonaya ee aad arkaysa inuu markaa dhalaalayo barwaaqo lagu hayso wax allayaaliyo wax barwaaqo ay ku haysaan ma jireen waman waman carada can dikri fa lahu maciishatan danka sida ilaahay sheegay nolol cidhiiri inay ku jiraan ayaga iyo kuwii u tegay nolol cidhiiriyay ku jiraan way og yihiin maanta kuwii u tegay labdoodu nolol cidhiiriyay ku jiraan iyagoo fakada bay nagu soo wada noqdeen mid waliba halkan uu ku leeyahay islaan yaryba hadda wax yar baan dib uga samaynaya wixii halkaasi galbado bay ku leeyihin markaa loola cidhiidriya baa lagu jiraayo waayo waxa weeye jirhkeenu wuxuu ka kooban yahay dee ruuxi iyo jir buu ka kooban yahay dee jirhku waxaan cuntada aynu siinayna ayuu quudanaya ruuxduna dee qur'aanka iyo dikriga ilaahay iyo diinta iyo ayay quudanaysaa markaa markaa dee ay taa weydo ruuxdii baa gubanaysa oo ololaysa markaa jirhka nimcaysa waxa la wuxuu sheegayaa ma jira ruuxdii ayaa markaa madhan oo gubanaysa laakiin aladiina taqow rabbahum ilaahay wuxuu uhi kuwa rabbigood ka baqday lahum jannaatun jannooyin baa u sugnaaday tajrii min taxdiha hoosteeda ay dareerayaan o duldulcaynayaan alanhaaru wiilyaashii khaalidiina xaal ay yihiin kuwa loo qadaray inay ku waaraan yani waa loo qadaray inay ku waaraan markaa fiiha dhexdo nusulan waa martiqaad baa ilaha ama nusulan xaalu yahay martiqaad yaa martiqaad kaa sameeyey min cindi illaahi ilaahay yani agtiisa martiqaad ka ahaaday weeye wamaa cinda allahi lil lilabraar waxaa ilaahay agtiisa ahaaday ayaa u khayr badan abraarta iyo dadka wanaagsan wa inna min ahli lkitaabi dadkii ahlu kitaabka ahaa ee yuhuudiya nasaaraha waxaa ka mida baa ilaahay yidhi laba mid yuuminu billahi ilaahay rumaynaya saxaabo fara badanoo sida cabdillahi ibnu salaamaya ay ka mid ahaayeen oo ilaa qiyaami saacana dee ka mid noqonaya ayaa jira oo ilaahay buu rumayn wamaa unzila ilayka waxaa laydinku soo dejiyey qur-aankaabuu rumayn wamaa unzila ilayhim wixii ayaga lagu soo dejiyo towraad iyo injiilaha ayay rumaynayaan khaashiciina xaalayan kuwa khushuucsan oo markaa isdulaynaya oo ilaahay markaas hoos dhigayo in kibraanu ku jirin laa yashtaruuna ku iibsan maayaan khaashiciina lilah kuwaasoo ilaahay markaa ukhushuucsan laa yashtaruuna biaayaati illaahi ilaahay aayaadkoodana hamanan qaliilan lacag yar dhaafsan maayaan oo markaa dee tilmaamihii iyo sidii nabiga sala la alay slm loogu sheegay kutubihii hore ayay sheegayeen oon ayagu yani mansab iyo madaxnimo iyo wax yar aanay dhaafsanaynin waa kuwa marka aayaadka ilaahay iyo diinta marka adduunyo aan dhaafsanaynin een adduunyo dooranaynin aakhire markaa ka dooranaynin dayshtura biaayat illahi qaliila ulaa'ika lahum ajruhum kuwa ajrigooda iyo mushqaayadooda u sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda egtiisa ina allaha sariicu lxisaab ilahay xisaabtiisu mid ay deg deg tahay weeyaan oo khalqigiisa markaa xisaabinaya wey waxaa la yidhi mibaa yidhi see loo xisaabinayaa dadka intaa leg mar qura siduu arsaaqaba ilaahay yidhi mar qura makayubaa risqa loo geliyaa sidaa risqaba aan kayuga loogu gelinaynin ayaa xisaabtoodan aan kayu loogu gelinin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa liinibru isbiruu sabra oo daacada ku sabra oo macaasida markaa ku masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ku sabra oo masaa macaasida iyo xumaanta ka sabra wasaabiruu gaalada la sabirtaba ka sabir badiya gaalada yo idinka sabir badnaanin maanta dadka muslimiinta gaaladaa ka sabir badan baadilkooda iyo waxa ay wadaan siday ugu sabrayaan wax alla waxa ay la lugaynayaan miiyaday la lugaynayaan meel walba way la marayaan islaamkiina diinta xaqa ayaa markaa agtiisii yacni gaalnimo loogu dhimanaya o aanay gaadhsiinaynin siru wasaabiru waraabitu heegan ahaada oo markaa fangoraha iyo meelaha markaa gaaladu idinka soo galayso kuwa heegana u ahaada waataqu ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuuna si ay u liibaantaan daraaddeed marka aayaadka qiimahaa leh ayuu qofku habeenkii markaa uu soo tooso akhrinayaa waana kaa nebigu sala allah alay sl akriyi jiray ilahayna ha anfaco darisku alla inagu jog wallahu aclam